bilowgii adduunyada beratankii bilowda barbardhac iyo badin baafin kale lowhaa barbardhac iyo badin baafin kale lowhaa bilowgii adduunyada baratankii bilowda bilowgii adduunyada baratankeed bilowda barbardhac iyo badin bafi kale lawaa barbardhac iyo badin bafi kale lawaa kula dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha duur idaacadda kulmi magaalada muqdisho maqal wanaagsan dhegeystayaal meel weliba aad joogtaan barnaamijka waxaynu ku eegi doonnaa qodobo ay ka mid yihiin barnaamijka ciyaaraha dowladacadda kulmiyo ee magaalada muqdisho weyaan ciyaaraha la ciyaari doono yuroga sareebkiisii ayaa eegi doonaa sidoo kaleeto waxaynu eegi doonaa kulmada kale jira waxaa jira xulalka qaaradda afrika inta badan way ciyaari doon wadamada qaaradda afrika waxay ciyaari doonaan eh, sareebka eh, markaad eegto yuroga ama koobka qaramada qaaradda afrika sidoo kaleet waxaynu eegi doonaa wararka kale jira ee ciyaaraha suuqa kaliibsiga kooxda kubadda cagta chelsea iyo weliba kooxda kubadda cagta united oo baadigoobaya weriyahaan ay doonayaan inay suuqa january gacanta ku dhigaan sidoo kaleeto dhegaystayaal waxaynu eegi doonaa kooxda kubadda cagta madrid markan waxay doonaysaa in ay gebi ahaanba ay gacanta ku dhigto ciyaaryahanka kelimbaabe maadaama wararku mar hore ay sheegayeen in ciyaaryahaankan kooxda kubadda cagta real madrid ee ka tala laakiin real madrid markaana way doonaysa inay gacanta markale kusoo dhigaan sidoo kale waxaynu eegi doonaa ciyaaryaanka hore kooxda kubadda cagta chelsea ninka lagu magacaabo timo wana isagu markaan waxuu ku dhow yahay kooxda kubadda cagta newcastle kooxda kubadda cagta arbi lipsig waxay shaaca ka qaadeen ciyaaryaankan uu diyaar u yahay in markaasi haddii u baxo la fasaxi doono sidoo kaleeto waxaynu eegi doonaa warar kale ee suuqa kaliibsiga kuna soo dhowaada barnaamijka ciyaaraha dowr idaacadda magaalada muqdisho dhegeystayaal haddaynu ka bilaabno barnaamijkeena ciyaaraha door idaacadda magaalada muqdisho ciyaaraha xululka ayaa dib ugu soo laabanaya yurub caawa marka aynu eegno ko tobanka habeenimo ribi dhiban xulka wadanka switzerland ayaa la ciyaari doona xulka wadanka israael waa kulan xiiso badan oo dhexmari doona ee labadaasi wadan garoonka lagu magacaabo banjo ariena stadium ayuuna kulanka ka dhici doonaa iyadoona xulka wadanka swiis saddexdii jeer ugu dambeysay oo ay la ciyaareen xulka wadanka israa ay markii la eego hal jeer ayay garaaceen iyadoona labadii kun ugu dambeysana barbaro la galay sidoo kaleeto markaynu eegno switzerland eh, lixdii kulan ugu dambeysay ay ciyaareen yuroga sireebkiisii lix kulan ayay ciyaareen afar kulan ayay badiyeen laba kulan barbar ayay galeen xil ciyaareedkan wax guuldara maysan la kulmin xolalka kale sida romania israa-el kazof kosovo iyo belarus iyo weliba xolka wadanka andora markaad eegto xil ciyaareedkan eh, markii switzerland ay ciyaareen lix kulan toddobiyo gool ay ku dhaliyeen lix iyo kulan iyaga oo markii la eegana eh, keliya shan gool laga dhaliyay marka ciyaartan waa ciyaar xiiso badan kulmadii ugu dambeysay xulka wadanka switzerland ay ciyaarayeen iyagoo shantii gool ugu dambeysay waxay ahaayeen kuwa markaasi abitina tusaalahaan oo kaleeto xulka wadanka switzerland kulmadii ugu dambeysay kulankii ugu dambeeyay andora ayay saddex gool ku garaaceen sidoo kaleet waxay garaaceen waxay barbare la galeen xulka wadanka kosof waxay barbare la galeen xulka wadanka romania waxay labiiyo hal ku garaaceen xulka wadanka andora sidoo kaleet israael ayay kulankii ugu dambeysay saddex iyo waxba ku garaaceen waxay belaruus shan gool iyo waxba ku garaaceen markaa tan iyo yuroga isreebkiisii xulka wadanka switzerland marka innaba caadi ma aha kaalinta koowaad ayuu doonaya inuu kasoo baxo ama uu kasoo gudbo markaa switzerland kulanka markaa kulan muhiim ah ayay u noqon doontaa waxayna doonaya inay markaasi guuleysaan haddaba switzerland waxay ka mid tahay wadamada aadka u khatarta badan waxaa aad i aad loo ammaanayaa golahayaha xulka wadanka swiss ninka lagu magacaabo yansama waana golahayaha kooxda kubadda cagta inter milan sidoo kaleeto akenji ayaa kamid a ah ciyaartooyda ugu khatarta badan akenji waxa uu ka tirsan yahay kooxda kubadda cagta mancity isagana caawa kulanka waa lagu soo bilaabi doonaa sidoo kaleeto fabia sha isagana waa mid kamid a ah ciyaaryahanada ugu khatarta badan garan shaaka waxa uu ka ciyaaraa xoryaalka wadanka jarmalka boodisliigaha waana kabtanka xulka wadanka ee switzerland sidoo kale jordan shakhiiri ayaa kamid ah ciyaaryahanada aadka u badan ee ka wacdareynaya xulka wadanka swiss sidoo kaleeto markaad eegto ciyaaryaano kaleyaa jira oo aad u khatar badan oo la eegi doono xulka wadanka swiss marka waynu arki doono halka markaad eegto dabcan kulanka uu noqon doono kulan xiso badan marka waa kulan xiiso badan switzerland ah waa kulanka ay ciyaari doonaan sidoo kaleet markaynu eegno kulamada kale jira waxaa la ciyaari doonaa isreebka yuroga aaniraade isreebka koobka qaramada qaaradda africa oo la ciyaari doono markii la gaaro sanadka cusub labada kun saddex iyo xil ciyaareedkan iyadoona xulka wadanka ruanda ay la ciyaari doonto xulka wadanka zimbabwe markaad eegto afarta galabnimo ayuu kulankan uu soo geli doonaa haddaba gruubkan ee ku wada jiraan xolalka ee iyo zimbabwe waxaa gruubkan uu yahay gruubka c iyadoona xulalka sida benin sidoo kaleeto xulka wadanka nigeria rwanda south africa iyo zimbabwe ku jiraan marka xulka qarankeena soomaaliya maalinta khamiista ayay ciyaari doonaan waana kulan xiiso badan dhexmari doona soomaaliya iyo weliba xulka wadanka algeria marka deegto rwanda iyo zimbabwe markii ugu dambeysay ay wada ciyaaraan waxay ahayd sagaaliyo tobankii nofembar labada kun markaasina waxay ciyaareen kulan frendeli ama kulan saaxiibtinima laakiin kulan heer caalamiya ah ee wada ciyaarahan zimbabwe iyo weliba xulka wadanka ruanda waxauu ahaa eh, afartii setembar labada kun iyo markaasina waxay ciyaareen isreebka koobka qaramada qaarada africa ee labada kun iyo shantii markaasina markii ugu dambeysay zimbabwe ayaa saddex gooliyaal ku garacday xulka wadanka ruanda jaillet kaga dhegeysayaal markan haddii nu eegnana ee afarta galabnimo sidoo kale waxaa jira kulan kale oo xiiso badan oo ciyaari doonaan xulka afrika sida xulka wadanka equatorial geni waxa uu soo dhaweyn doonaa xulka wadanka ee namibia kulankaana waa kulan xiiso badan xulka wadanka lagu magacaabo equatorial guinea shantii kulan ugu dambeysay uu ciyaaray saddex kulan ayuu badiyay halka labadii kulan ugu dambeysana barbaro markaasi uu galay halka xulka wadanka namibia markaad eegto shantii kulan ugu dambeysay uu ciyaaray gebi ahaanba shantii kulan ugu dambeysay uusan guuleysan laba saddex jeer barbaro ayuu galay halka sidoo kaleetana laba jeer la garaacay markii ugu dambeysana eh, xulkan uu ciyaaro waxay ahayd eh, sagaalkii setembar markaasina waxa uu ciyaaray kulan markaa eh, saaxiibtinima ah, kulan frindlia markaad eegto equatorial gani waliba xulka wadanka namibia waa markii ugu horeysay taariikhda ay ciyaaraan marka labadan wadan waa kulan xiisa badan uu dhexmari doono iyadoona gruubka ay ku wada jiraan equatorial gani iyo xulka wadanka namibia gruubkan waa gruub haj waxaana gruubkan laga doonaya keliya laba wadan inay kasoo gudbaan wadamada ugu cadcad ee la saadaalinayo waa xulka wadanka tunisia oo groupkan ku jirta sidoo kaleeto waxaa kamid ah xulka wadanka equatorial guinea oo iyaguna ciyaaryahaano khatar badan haystaan marka malawi xataa way khatar badanta xataa liberia waxay kamid tahay wadamada aadka u khatarta badan marka gruupkan equatorial guinea liberia malawi zimbabwe waa zambia iyo iyo xulka wadanka tunisia waa xulalka eh, dabcan gruubkan ku jiraan laakiin gruubkan waxaa ugu adag xulka wadanka eh, tunisia sidoo kaleeto eh, ciyaaraha kaleeto muritania iyaguna way ciyaari doonaan caawa markii la gaaro kowda sidoo kaleetana xulka wadanka dr congo ay la ciyaari doonaan kulankan waa kulan kale oo xiiso badan iyadoona xulka wadanka muritaaniya uu doonayay guushii ugu horeysay inuu gaaro halka xulka wadanka ardi congona iyaguna ay doonayaan in markaa dabcan ay guul muhiim ah ay gaaraan laakiin afartii jeer ugu dambeysay labadan xul wada ciyaaraan ardi congo iyo weliba xulka wadanka muritaaniya afartii jeer ugu dambeysaba konga ayaa badinaysay oo afartii kulan ugu dambeysaba mar saddex iyo waxba mar saddex gooli hal mar hal gooli waxba marna hal gooli ayay ku garaacday markii ugu dambeysana ee wada ciyaaraan waxay ahayd sagaaliyo tobankii markaasina kooxda ama xulka wadanka diyar congo ayaa ku garaacday maritania saddex gooli waxba marka kulankan waa kulan kaleeto oo xiiso badan gruubkan waa gruub kaleeto oo adag mauritania congo senegal sudan south sudan iyo xulka wadanka togo marka waxaa ugu adag xulka wadanka senegal oo tartanka doonaya inuu markaa difaacdo sidoo kaleeto xulkaha wadanka ee lagu magacaabo maritania iyaguna ay khatar badyihiin xataa ardi congo waa wadamada loo saadaalinay sanadkan garuubka kasoo gudbi karayaan marka kulmadaasna waa kulmo kaleeto xiisa sidoo kaleeto etoobiya iyaguna way ciyaari doonaan waxay la ciyaari doonaan xulka wadanka ee siril leon markaad eegto ciyaari doonaan caawa tobanka habeenimo ama markaa afar saac oo caawa kulankaana waa kulan xiisa badan ayaa soo dhaweyn doonta xulka wadanka srilan waana gruub koowaad gruubkan waa gruub ay ku jiraan wadamada burkina faso masar ethoobiya ganebeso iyo weliba xulka wadanka jibuuti sidoo kaleet xulka wadanka sirilion marka laakiin gruubkan waxaa la saadaalinaya in kaalinta koowaad ay ka gudbi karayaan xulka wadanka masar sidoo kaleetana burkina faso way khatar badan yihiin ganebesona innaba caadi maaha halkaa ah ee xulka wadanka sirilion iyaguna yihiin xul markaa aad aad u badan marka waynu arki doonaa iyadoona kulmadaasi ay jiraan kulmo xiiso badan iyadoona maalinta berita markii la gaaro khamiista kulmo badan la ciyaari doono xolkeena soomaliana wuxuu la ciyaari doona xulka wadanka algeria marka waynu arki doonaa haddii guushii ugu horeeyay ay gaari doonaan xulka wadanka algeria waxay ka mid yihiin wadamada sanadkan loo saadaalinayo inay ku guuleysan karayaan koobka qaramada qaarada afrika le nivou Bejwen nou pou tan haddaynu eegnana kooxda kubadda cagta ma united waxay doonayaan in gebiyahanba iska fasaxaan ciyaaryahanka lagu magacaabo kasamiro iyadoona kasamiro eh, leeyahay waxa uu ka tegi doonaa kooxda kubadda cagta ee eh, lagu magacaabo ma united iyadoona kooxaha sacuudi arabiya ay doonayaan ciyaaryahankan ay soo qaataan kooxda kubadda cagta ma united ayaa lagu sawramaya inay ka fiirsan doonto inay iska iibiso xidiga qaadka dhexe kasamiro bisha january iyadoo kooxda ay dooneyso in lacag ay aruuriso si suuqa january ay soo qaataan ciyaaryahaano dhanka weerarka uga ciyaara hadaba xiddigan kow iyo soddon sano jirka ah ayaa eh, kusoo biray kooxda isaga oo milyan oo ugu soo biray kooxda kubadda cagta real madrid xil ciyaareedkii hore kasamiro ayaa qaab ciyaareed cajiib ah kusoo bandhigay xil ciyaareedkiisii ugu horeeyey isagoo markaa koob kula guuleystay laakiin kasamiro ayaa si weyn u dhibaatooday xil ciyaareedkan waxaana uula kulmay dhaleeceen xogan sida laga soo xigtay wargeyska lagu magacaabo hotelka sport waxaa leeyahay kasamiro ayaa eh, loo ogolaan karaya inuu ka tago kooxda united iyadoo milkiilaha cusub ee ninka lagu magacaabo bred kalef uu taageero yahay xidigan laakiin waxaa la aaminsan yahay in kooxda kubadda cagta m united ciyaaryahankan iska iibiyaan si ciyaaryahaano kale usoo qaataan laakiin ciyaaryahankan isagu wuxuu doonayaa inuu baxo haddii la fasaxo ujeedada halkan uu yimidna waxay tahay in kooxda kubadda cagta m united uu ka caawiyo horyaal iyo weliba markii la eego champions leaga laakiin ciyaaryahankan waxaa leeyahay waxaa macquula ah in gebiyaanba suuqa january uu baxo laakiin kooxda kubadda cagta united ma doonayaan ciiraankan inay iska fasaxaan maadaama suuqa january aan la helayn xidig markaa bedelkiisa sidoo kaleeto kooxda kubadda cagta united markaa eh, laleey waxaa laleeyahay waxay u baahan yihiin waryahaan inay markaa dabcan ay soo qaataan iyadoona kooxda kubadda cagta united dhowr waryahaan loo sheegay inkastoo hojland uu joogo sidoo kaleeto anton martial uu dabcan kamid yahay ciyaaryahaanada eh, u jooga eh, tobabare ericton hag laakiin weli waxaa laleeyahay kooxda kubadda cagta united waxay u baahan yihiin waryahaan oo markaa shaqeysan karaya uguryaan ama uginaan lagu heli karaya lacag yar markii la eego labaatan milyan ilaa soddon milyan marka weryahaano ayaa jira oo kooxda kubadda cagta united ay doondooneyso xataa waxaa leeyahy alfaro morata ay kasoo qaadan karayaan kooxda kubadda cagta atletic madrid inkasta oo kooxda cagta atletic madrid ay diidi doonto maadaama ciyaaryahankan haddaba uu ka wacdareynayo kooxda kubadda cagta atletic madrid uuna kamid yahay ciyaaryahanada xil ciyaareedkan goolasha ugu badan dhaliyay tartanka champions leaga marka kooxda kubadda cagta united sidoo kaleet waxay doonayaan in marka eh, difaac qad dhexe ay baadigoobaan oo ay raadiyaan maadaama xidigaha sida ciyaaryaanka lagu magacaabo eh, martines iyo weliba eh, rafael falen ay inta badan u badan yihiin ciyaaryahanada inta badan dhaawacma sidoo kale lukushowna uu asaga ka maqan yahay marka waxaa leeyahay mayunated xil ciyaareedkan dhanka markii la eego ciyaaryahanada dhaawac kaga maqan waxay gaarayaan ugu yaraan lix ciyaaryahaan ilaa toddoba ciyaaryahaan marka waxay doonayaan suuqa january in ciyaaryahaano kale ay soo qaataan si ay u badbaadiyaan xil ciyaareedkooda dhanka kalena haddii aynu eegnana suuqa kale iibsiga kooxda kubadda cagta yuventus ayaa dooneysaa in ay si deg deg ah ay gacanta ku dhigaan ciyaaryaanka lagu magacaabo jordan sancho oo kooxda kubadda cagta ma united ay doonayaan ciyaaryahankan iska fasaxaan hadda waxaa leeyahay waxaa eh, kooxda kubadda cagta yuventus ay soo dirsan doontaa eh, wufuud oo gaari doona wadanka england gaar ahaan magaalada london waxaan leeyahay waxay doonayaan in ciyaaryahankan ay qiimeeyaan sidoo kale tana koox kubadda cagta yuventus xiiso dhab ay u qabtaa saxiixan garabka ugu ciyaara koox kubadda cagta united kooxda kubadda cagta united waxay diyaar u tahay in ciyaaryahankan ay iibiyaan laakiin kooxda kubadda cagta united waxaa leeyahay ugu yaraan ciyaaryahankan konton milyan ay ku doonayaan maadaama lixdan milyan iyo toddobaatan milyan ay ka bixiyeen jordan sancho qolihiisa waxa uu doonaya inuu ka tago kooxda kubadda united fabrizio roman oo inta badan falanqeeya ama inta badan weli ciyaaraha ah ayaa waxa uu shaha ka qaaday in kooxda kubadda cagta united ay diyaar u tahay inay iska fasaxaan jordan sancho jordan sancho isagu weli ma uusan shaacin inuu doonayo inuu ku biiro laakiin kooxo badan ayaa doondoonaya sida kooxda kubadda cagta yuventus oo talyaaniga sidoo kale kooxda kubadda cagta sports sidoo kaleetana kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo brusio dortmund oo markii hore oo ka tirsan saddexdaasi kooxood ayaa leeyahay wuu aadi karaya ciyaaryaankan jordan sancho dhanka kale haddii aynu eegnana koox kubadda cagta united ayaa haatanba diiday in ay markaa dabcan ay iska fasaxaan ciyaaryaanka lagu magacaabo rush oo kooxda kubadda cagta b e iyo kooxo kaleet ay doondoonaya laakiin waxaa la aaminsan yahay in kooxda kubadda cagta ma united ciyaaryaankan rush ay sii heysan doonto inkastoo kooxda kubadda cagta b waxaa laleeyahy hadii keli mbabe xil ciyaareedkan uu ka tago ciyaaryahanada weerarka uga ciyaara sida ciyaaryaanka arash iyo ciyaaryahanka hata ay doondoonayaan dhanka kaleetana hadii waagdana kooxaha mancity iyo real madrid ayaa kooxda kubadda cagta real madrid weeyaan waxay si dhab ah u doonayaan ciyaaryaanka lagu magacaabo ris james ris james waa kabtanka koowaad kooxda kubadda cagta chelsea kooxo badan ayaa doondoonayay laakiin kabtanka ma doonay inuu ka tago kooxda chelsea maadaama halka uu kabtan ka yahay kooxda kubadda cagta real madrid marka waxaa leeyahay xil ciyaareedka soo socda ugu yaraan lixdan milyan iyo toddobaatan milyan ayay doonayaan chelsea inay ka siiyaan riisi james laakiin riisi james ma doonayo inuu markaasi dabcan ka tago kooxda kubadda cagta chelsea sidoo kaleeto kooxda kubadda cagta mancity iyaguna waxay doonayaan kyle walker booskiisii inay baadigoobaan marka waxaa leeyahay ciyaaryahanada ay doonayaan waxaa kamid ah riisi james oo ugu muhiimsan lafdhabarka kooxda kubadda cagta chelsea si kastaba ahaatee xidiga james ayaana ku faraxsan kooxda chelsea inkastoo uu xiiso marka uu ka helayo ciyaaryahaanada ama kooxda ama city madrid marka waxaa leey ciyaaryahankan ma doonay inuu baxo dhan kale kooxda kubadda cagta real madrid ayaa xidiga kooxda kubadda cagta livercoson u ciyaara ninka lagu magacaabo valorin wet waxay u dirtay eh, ciyaaryahaankan in markaa dabcan eh, kuwo markaa indhindheeya in ciyaaryahaankan uu fiican yahay in kale marka waxaa leeyahay wargeyska lagu magacaabo football transfer wuxuu leeyahay koox kubadda cagta madrid waxay doonayaan ciyaaryahanka lagu magacaabo valorn wes oo jarmalka ah inay iyaguna gacanta ku dhigaan sidoo kaleet waxaa lasoo warinaya real madrid ayaa dooneysa inay heshiis cusub ka saxeixato daafaca ugu ciyaara qadka dhexe ninka lagu magacaabo militow marka militown waxaa laleeyahay wuu sii joogi doonaa iyadoona koox kubadda cagta real heshiisyo cusub ka saxeixdeen ciyaaryahanadaadaya sida kamofinga rodrigo iyo weliba venicias gr sidoo kaleeto kooxda bayer munig ayaa real madrid u sheegtay in ayna ka iibin doonin ciyaaryahaanka waa ciyaaryahaanka dambeedka bidix ugu ciyaara kooxda kubadda cagta bayer munig waana ninka ugu magacaabo alfonso davis kooxda kubadda cagta real madrid wax walba ayay u sameyn doontaa in ciyaaryahankan ay soo qaataan marka real madrid ciyaaryahaano badan ayay doondoonaysaa sida alfonso davis kil imbabe oo dooqa koowaada alfonso davis iyo weliba ciyaaryahanka lagu magacaabo jamal musala oo isagoona ka tirsan kooxda kubadda cagta bayer munige sidoo kaleeto haddiinu eegnana kooxda kubadda cagta mayunaad ayaa si aad ah u dooneysa saxiixa xidiga qadka dhexe kooxda kubadda cagta madrid ninka lagu magacaabo locomuduj laakiin qabiilka reer hobeshi ayaa si cad u sheegay in aanu xiis u qabin u dhaqaaqeysta kooxda kubadda cagta munited wuxuuna doonayaa waayihiisii ciyaareed inuu kusoo gabagabeeyo kooxda kubadda cagtiri madrid ciyaaryaankan waa mid kamid a ah ciyaaryahanada ugu muhiimsan inkastoo xilli ciyaareedkan uu dabcan haysan eh, markii la eego eh, si ama inta badan ciyaaryahankan lena fiican uusan haysan laakiin waxaa la aaminsan yahay ciyaaryahankan haddii uu baxay ama haddii uu baxaya xataa uu sacuudigu aadi doono laakiin uusan doonayn kooxaha waaweyn sida united uusan ku biirin maadaama ciyaaryahankan uu da-yahay kooxaha sacuudiga ah ayaana doonaya saxiixa xigtiga kooxda cagta united bruno fernandes kooxda kubadda cagta united ma doonaya inay ciibiyaan laakiin waxaa leeyahay kooxo waaweyn sida kooxda kubadda cagta al ahli al hilaal iyo weliba kooxda kubadda cagta al itifaaq ayaa doondoonaya ciiryaankan boqol milyan ayay doonayaan kooxaha sacuudiga inay farta ka saaraan kooxda kubadda cagta united laakiin kooxda kubadda cagta united ma doonaya in inay fasaxaan bruno fernandes waa kabtanka kooxda kubadda cagta united waana mid ka mid ah xidiga ugu muhiimsan kooxda kubadda cagta united marka bruno isaga xataa wuxuu doonayaa inuu halkan sii joogo inkastoo bruno jeclaan lahaa kooxa waaweyn sida real madrid barshaba midkooda ku biira lakiin waxaa leeyahay kabtankan ma doonayo isagoo xilligan ama da jira inuu ku biiro kooxaha sacuudi arabiya marka bruno dalabyo badan ayaa kaga imaanaya kooxaha sacuudi arabiya sidoo kale waxaa la aaminsanyay in ciyaaryaankan isaga uusan doonin waxaa loo ballanqaaday mishaar waaliya hadii uu ku biiro kooxaha sacuudi arabiya boqol milyan ayaana la siin doonaa kooxa united haddii ciyaaryaankan ay iska fasaxaan mulher bobo. Nous on vient dans mambo. Mon ami, si tu as le niveau, rejoins-nous pour t'enjailler. haddii nu eegnana markan ciyaaryaanka lagu magacaabo hormelu lukaku oo hadda ka tirsan kooxda kubadda cagta roma ayaa la aaminsan yahay inuu si toosa u doonayo inuu qaab toosa ugu biiro kooxda kubada cagta roma kooxda kubada cagta roma xilli ciyaareed qurux badan ayuu ku qaadanaya ciyaaryaanka romel lukaku laakiin kooxda kubada cagta chelsea waxay doonayaan ciyaaryaankan in lacag waaliyaha ay ka bixiyaan maadaama boqol milyan ay ka bixiyeen markii uu joogay kooxda kubada cagta inter xiryaankan hadda wuxuu ka tirsan yahay koox kubadda cad chelsea laakiin si toosa ah, ama ahaan wuxuu u ciyaaraya xil ciyaareedkan kooxda yose marino oo roma xidigan romel lukaku isagu ma doonayo inuu chelsea ku laabto ama eh, england uu ku laabto wuxuu doonaya talyaanigiisa inuu sii joogo dhanka kaleetan hadii noogno koox kubadda cad real madrid ayaa doonaysa saxiixa xidiga daafaca uga ciyaara koox kubadda cad liverpool taranta alexander arnold waxaa la laaminsan yahin ciyaaryahankan eh, uu ku soo baxayo eh, kooxda kubadda cagta real madrid laakiin kooxda liverpool ma doonayaan ciyaaryahankan aada ku khatarta badan ee fasaxaan wargeyska sport lagu magacaabo waxaa laleeyahay kooxda badda cagta real madrid ayaa ka mid ah kooxaa doondoonaya ciyaaryahanka lagu magacaabo tarant alexander arnold dhanka kaleetana kooxda liverpool ayaa u dhaqaaqday saxiixa xadigadaafa uga ciyaara bayer munig ninka magacaabo alfonso davis laakiin waxaa laleeyahay kooxda eh, bayer munig ma doonayn ciiryaankan ay iska inkastoo alfonso davis uu doonayo inuu isaga ku biiro kooxda kubadda cagta real madrid dhanka kaleetana kooxda liverpool ayaa sidoo kaleeta dooneysa saxiixa xidiga kooxda kubadda cagta napoli ninka magacaabo zelenski zelenski waa ciyaaryahaanka ama mid kamid a ah ciyaaryahanada ugu muhiimsan kooxda kubadda cagta napoli liverpoolna waxay doonayaan in ciyaaryahaankan qadka dhexe ay soo qaataan waxay ku doonayaan kooxda kubadda cagta ee napoli ciyaaryahankan ugu yaraan afartan iyo milyan afartan milyan iyadoona yordan colob ushaha ka qaaday in uu yahay ninka lagu magacaabo zelanski mid kamida ah xidiyaha qadka dhexe ugu fiican xilligan kooxaha talyaani markii la eego gaar ahaan kooxda kubadda cagta ee napoli weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha door idaacadda kulmi magaalada muqdisho dhanka kalena haddii aynu eegnana horyaalka brimer leaga weli aad yaad waxayse badan yahay sanadkan waxaa la saadaalinayaa kooxaha ku guuleysan karaya horyaalka wadanka ingiriiska haddaba markaynu eegno kooxda kubadda cagta chelsea iyo weliba kooxda kubadda cagta ma united waxaa la saadaalinayaa in iyagu aysan ka mid ahayn kuwa loo saadaalinayo tartanka horyaalka bermaliga maadaama kooxda kubada cagta chelsea dhibaato ay ku jirto sidoo kaleetna kooxda kubada cagta united dhibaato ku jirto laakiin kooxda kubada cagta united markaad eegto iyaga ayaaba ka wanaagsanba kooxda kubada cagta ee chelsea haddaynu eegno kooxda kubada cagta masiti iyo hadda hogaanka horyaalka bermaliga gacanta ku kooxda kubada cagta manchester city iyagu waxaweya labaiyo tobankii kulan ugu dambeysay sagaal kulan ayay ciyaareen iyagoo markaa dabcan hal kulan badiyey laba kulan la garaacay hal kulana barbara galay soddon laba gool ay ku dhaliyeen markaad eegto laba iyo toban kulan xil ciyaareedkan horyaalka bermer league ay ciyaareen kooxa kubadda cagta masiti ayaa la saadaalinayaa in iyagu sanadkan mar kaleeto ay ku guuleysan karayaan sidoo kale laakiin ay jiraan saddex kooxood aad iyo aad cariiri gelin doona sidoo kaleetana dabcan la baritami doonaa ama tartan xoogan ay kala kulmi karto waana kooxda kubadda cagta liverpool kooxda kubadda cagta arsenal iyo weliba kooxda kubadda cagta ee tottenham hotspur xataa sidoo kaleeto kooxda kubadda cagta aston villa sanadkan keliya saddex dhibcood ayaa loogu hogaaminaya horyaalka wadanka ingiriiska markaad eegto kooxda kubadda cagta aston villa xil ciyaareedkan labayo kulan oo ay ciyaareen sideed kulan ayay markaasi dabcan ay badiyeen sidoo kaleetana xil ciyaareedkan halkun ay barbaro galeen saddex jirna waa la garaacay xil ciyaareedkan sagaaliyo labaatan gool ay dhaliyeen waana kooxda labaad xil ciyaareedkan goolasha ugu badan dhalisay marka waxaa laleeyahay kooxda cagta masiti xil ciyaareedkan dabcan iyagu waa kooxda koowaad iyadoona kooxda kubadda cagta masiti dabcan aad yaad loo amaanayo haddaba waxaynu ognahay koxda kubadda cagta mancity xilli ciyaareedkan inay markaasi dabcan dhibcolumiyeen sida kulanka arsenal kulanka chelsea afarta iyo afarta iyo kulanka koxda cagta wolfis laakiin sidaas ay tahayna kooxda kubadda cagta mancity sanadkan waxay kamid tahay kooxaha aadka u khatarta badan haddaba mancity waxaa la eegayaa kulamada kusoo wajahan iyo dhibcaha ay qaadan karto soalaanoo kale kooxda kubadda cagta mancity iyagu waxa weeyaan kulanka soo socda waxay la ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta liverpool waa shan iyo labaatanka nofembar kulankaasi wuxuu dhici doonaa maalinta dabcan sabtida ah iyadoona kooxda kubadda cagta mancity liverpool kulankaasi la eegayo liverpool fursad fiican ay u tahay mancityna fursad fiican ay tahay maadaama gurigooda lagu ciyaarayo sidoo kaleet waxaa la eegayaa kulanka mancity ay la ciyaari doonto kooxda kubadda cagta tamosba haddaba kooxda kubadda cagta mancity laba kulan dabcan waxay ku ciyaari doonaan gurigooda markaad eegto novembar iyo desembar spors ay la ciyaari doonaan sidoo kale liverpool ayay la ciyaari doonaan liverpool ayaa horeysa kadibna spors waa laba kulan oo adag weyaan sidoo kaleeto macity eh, lixda december waxaa la ciyaari doonta koox kubadda cagta aston villa oo saddex iyo tobankii kun ugu dambeysay labaiyo tobankii kun ugu dambeysay eh, garoonkooda markii ay ku ciyaarayeen markaasi ku badinayeen ay dhibcana qaadanayeen marka una imri ayaa dabcan soo dhaweyn doonaa lixda disembar masity sidoo kale waxay la ciyaari doonaan lix iyo tobanka kooxda kubadda cagta ee crystal balas sidoo kale tobanka disembarna waxay la ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta loton marka waxaa la eegayaa saddexda kulan kusoo wajahan kulanka liverpool kulanka sporis iyo weliba kulanka astonvilla waa saddexda kulan ee kusoo wajahan kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo manchester city waxaa la aaminsan yahay haddii kulanka liverpool ay dhibco qaataan kulamada kaleetana ay dhibco qaadan karayaan haddii laakiin liverpool gooldaro kala kulmaan tottenham hotspur waa koox inabaanan caadi in ah xil ciyaareedkan ku dagaalamaysa horyaalka waddanka ingiriiska oo dhibco yar ayaa lagu hogaaminayaa marka astovilla sanadkan way khatar badanta marka waxa la aaminsan yahay in kooxda kubadda cagta mancity saddexda kulan soo socda uu yahay saddex kulan lagu qiimeyn doono sanadkan haddii mancity horyaalka wadanka ingiriiska ay sii hogaamin doonto iyo waliba haddii kale sidoo kaleeto waxaa fursad fiican haysata koox kubadda cagta arsenaal sababtay tahay arsenaal markaad eegto saddexda kulan kusoo wajahan waa saddex kulan dhibco ay qaadan karayaan waana saddex kulan hogaanka horyaalka bermaliga ay ah kula qaybsan karayaan kooxda kubadda cagta mancity haddii marqura kooxda kubadda cagta mancity dhibco lumiso arsenaal ay badiso waxay ka dhigan in arsenal hogaanka premier leaga ay dabcan gacanta ku qaban karayaan haddaba kooxda kubadda cagta arsenal fursad ay u tahay in eh, dabcan todobaadka eh, soo socda kiise kale ay liverpool iyo mancity wada ciyaarayaan labadaasi kooxood midkood ayaa dhibco lumi doonta kulankaasina arsenal waxay jeclaan lahayd labadaas kooxood inay barbaro ku heshiiyaan si kooxda kubadda cagta arsenal hogaanka bermeliga ay gacanta ay ku dhigaan oo ay markaa dabcan hogaanka bermeliga toos la wareegaan haddaba arsenal saddexda kulan kusoo wajahan waxaa kamid ah, arsenal waxay la ciyaari doontaa kooxda kubadda brentford shan iyo labaatanka markii laga soo laabto xulalka sidoo kaleet waxay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta oo ay gurigooda kusoo dhoweyn doonto sidoo kaleetana kooxda kubadda cagta loton ayay shanta disembar la ciyaari doontaa waa saddexda kulan kusoo wajahan kooxda kubadda arsenal waxaa la aaminsan kooxda kubadda cagta arsenaal saddexdaasi kulan in ay dabcan markaasi eh, haddii ay badiyaan horyaalka wadanka ingiriiska gacan kuheynta ay la wareegi doonaan marka saddexda kulan arsenaal waxaa la saadaalinayaa inay dabcan ay badin karayaan saddexda kulan kusoo wajahan marka michael artetana aadid ayaa loo amaanay lakiin arsenaal waxay ka cabsanayaan dhaawaca uu kusii bato waxaa la aaminsan yahay in ciyaaryahaanka martin udigad isagu uu soo laabtay lakiin waxaa laleeyahay eh, ciyaaryahaankan eh, dabcan wuxuu u bahan yahy waqti kale inuu sii joogo oo dabcan uu nasto sidoo kaleetana gabriel jesus ayaa xulka looga wacay isagoo xataa isagoo dhaawac la ciyaarsiin doonaa oo xulka wadanka brazil ayaa dabcan eh, muhiim ayuu ka yahay safka koowaad ee eh, xulka wadanka brazil sidoo kaleetana markaad eegto kooxda arsenal dhaawacaasi hadii aan loo soo marin sanadkan horyaalka brimileaga meel fiican way ka gaari karaya sidoo kaleeto haddiianu eegno kooxa kubadda cagta liverpool iyagu waxaa weyaan liverpool shantii kun ugu dambeysay bitin weyaan horyaalka wadanka ingiriiska sidoo kaleetna saddexda kulan kusoo wajahan waa saddex kulan arsenal ee eh, kooxda kubadda cagta liverpool eh, laba kulan way u fududahay laakiin hal kulan ayaa u adag markaad eegto waxay la ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta liverpool eh, kulanka shan iyo december november weyaan bisha aynu ku jirno sidoo kaleet waxay la ciyaari doonaan saddexda december kooxda kubadda cagta fulham hal kooxda kubadda cagta sheffield united ay la ciyaari doonaan waa saddexda kulan kusoo wajahan marka kulanka mancity waa kulan adag laakiin labada kulan sida fulham iyo sheffield united waxaa la aaminsan yahay kooxda kubadda cagta lagu magacaabo liverpool inay labadaas dhibcood ay qaadan karayaan laakiin kulanka masiti ayaa su iska weydiinaya markaad eegto kooxda kubadda cagta masiti kooxda kubadda cagta liverpool waa laba kooxood ee shantii sana ugu dambeysay ee ku tartamayay horyaalka wadanka ingiriiska sidoo kaleetana markii ugu dambeysana kooxda kubadda cagta liverpool ee soo booqato garoonka itixaad stadium cashar lamaylabaana ayaa looga dhigay waana kulankii koodii abril sanadkan aynu ku guda labada kun saddex labaatanka afar gool iyo hal lagu ciqaabay kooxda kubadda cagta liverpool markii ugu dambeysay oo ay garoonka kooxda kubadda cagta masita soo booqanaysa marka kulankaasina ish ayaa lagu hayaa kooxda kubadda cagta liverpool hadii ay ka baxsan karayaan iyo weliba hadii kale marka kulankaasina waa kulan aad iyo aad u xiiso badan kooxda kubadda cagta liverpool iyo masity waa laba kulan sanadkan waxa weeyaan aad iyo aad loo eegi doono sidoo kaleeto markaad eegto kooxda kubada cagta spors iyagu waxa weya labadii kun ugu dambeysay waa la garaacay laakiin spors kulamo aad iyo aad u khatar badan ayaa kusoo wajahaan saddexda kulan kusoo wajahan waa ilaa afarta kulan markaad eegto kulanka soo socda waxay la ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta stonvilla lix iyo labaatanka novembar kooxda stonvilla ayaa booqan doonta garoonka tutham osba tutham oo labadii kulan ugu dambeysay laga badiyey ayaa booqan doonta garoonka tottenham hosby stadium sidoo kaleeto waxay la ciyaari doontaa kooxda sporis saddexda december kooxda kubadda cagta macity sidoo kaleeto waxay la ciyaari doontaa toddobada december markaad eegto kooxda kubadda cagta westham waa saddexda kulan kusoo wajahan marka kooxda kubadda cagta stanvilla iyaguna waxa weeyaan xaalad xun ay geli karayaan sidoo kale spors markaad eegto spors waxaa weyaan saddexda kulan kusoo wajahan haddii badiyaan sanadkan waxay amba waxaa loo arkaa in horyaalka brmeliga ay ku dagaalami karayaan marka saddexda kulanna waa saddex kulan aadooda xiiso badan sidoo kaleeto kooxda kubadda cagta united iyagu waxaa weyaan sanadkan waxaa eh, haysata dhanka goollala-aanta laakiin shantii kun ugu dambeysa markaad eegto kooxda kubadda cagta munited waa kooxda eh, goolasha ugu badan dhalisay xilli ciyaareedkan marka united xilli ciyaareedkan waxa weyaan markaad eegto eh, gurigooda markay ku ciyaarayaan markii ay ku ciyaarayaan ee banaanka waxay markaas fiican yihiin markii banaanka ku ciyaareen xilli ciyaareedkan kooxda kubadda cagta united xilli ciyaareedkan sagaal dhibcood ayay shaqeysteen kulmada aweyga shan kulan oo ay ciyaareen saddex kulan ayay badiyeen waxaa weeyaan saddex kulan hal kulan ayaa la garaacay saddex kulanna barbar ayay galeen waa kooxda kubadda cagta united xilli ciyaareedkan saddex kulan ayay badiyeen laba kulan waa la garaacay waa kulamada banaanka weeyaan laakiin united waxay ku dhiban tahay gooldaali la la aaminsan yahay sanadkan Eh, ama bisha january markii la gaaro ay soo qaadan karayaan wariyahaan sidoo kaleeto kooxda kubadda cagta united dhibaatanka dhaawac ayaa haysata iyo ericson ayaa ka dhaawacmay toddobaadkan marka kooxda kubadda cagta united iyaguna dhanka dhaawac haysta sidoo kaleeto kooxda kubadda cagta chelsea weli waxay ku jiraan tartanka loogu jiro ciyaaryahanka osemen osemen toddobaadkan waxa uu shaaxa ka qaaday in uu dabcan doonayo inuu ka tago mustaqbalka sidoo kaleeto waxuu shaaxa ka qaaday in horyaalka bermeliga aadaad u xiiseeya sidoo kaleetana wuxuu sheegay in ciyaaryahanada afrikaanka inta badan laga xiseeyo ama laga sharfo marka chelsea iyo united waxay ku dagaalami doonaan ciyaaryahanka lagu magacaabo vector osemhen marka ciyaaryahankan isaguna waxaa la aaminsan yahay markii eh, dabcan eh, sanadkan horyaalka wadanka ingiriiska haddii waxa weeyaan sanadkan uu imaan waayo xataa wax la yaaba kan kale inuu imaado marka aad ayaa loo amaanaya dhanka kale kaleetana ciyaaraha kale hadii aanu eegno horyaalka wadanka talyaaniga sanadka inter milan ayaa laga yaaban yahay sanadkan waxaa la aaminsan yahay koox kubadda cagta inter milan in iyagu ay ku guuleysan karayaan isku deetaha talyaaniga sidoo kaleetana horyaalka sbein saddex kooxood ilaa afar kooxood ayaa wacadcad kooxda kubadda cagta jeruna sanadkan waa laga yaaban yahay sidoo kaleetana kooxda kubadda cagta real madrid barcelona iyo weliba kooxda kubadda cagta atletica madrid waa iyaguna kooxaha kale sanadkan aadka u khatarta badan laakiin sida caadiga waynu arki doona haddii sanadkan laga hoos bixin doono barcelona iyo weliba kooxda kubadda cagta real madrid oo iyagu dhowr iyo tobankii sana ugu dambeysay ama markaa la eego horyaalka liigaha iyagoo inta badan ayaa u badnaa ku guuleysugada guud ahaan dhegeysta barnaamijka ciyaaraha dowr idacadda kuley magaalada muqdisho intan ayaan kusoo gabagabayna barnaamijkan barnaamijkiisa xigaanada kodan